بسم الله فصل في أخلاق معلم القرآن وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها معلمينta qur-aanka meeshaan aada ha uga fiirsadeen ilaahay noo dambi dhaaf ilaahay noo dambi dhaaf bismi illah akhlaaqda laga doonayo mucallim alqur'aan wayanbagii lilmucallimi waxaa u haboon mucalimka an yatakhalaqa bilmaxaasin alatii warada asharcu biha maxaasinta wanaagsan khisaalka ama sifooyinka fiicfiican ee sharciga ku yimid inuu ku dhaqmo ayaa wanaagsan cid hadday ku dhaqmaysa saa ugu haboon waay wa an yatakhalaqa bilkhilaal waa sifooyin alxamiida ee lamahadiya wanaagsan washiyam waa akhlaaqda iyo sifooyinka iyadana waa soo galaysaa almardiya ee raalli naga noqda ilahi agtiisa raalli laganaya ah, allatii arshada ilayha sharcigu uu tilmaamay oo uu ku hanuuniyay dadka kuwaasoo ay ka mid tahay min azahaadati fi dunya adduunyadoo laga zaahido oon xubigeeda iyo ma garanaysaa jacaylkeeda lagu talax tegay oo adduunyada laga zaahido wataqalluli minha iyadoo la yaraysto oo aan laysku sii badinin wa cadami almubaalaati biha iyadoon danba laga gelin wa iyo dadkeedaba iyada iyo dadkeedaba inaan dan laga gelin oon saa loo jaleecin ah, wasakhaai baa laga doonayaa kadalik yani sakhaa waxa weeyaan deeq iyo waljuud waa nafsa shay waxaa laga doonaya mucalimku inuu noqdo sakhi oo jawaad ahoo kariim ahoo mictaa dadka wax siinaya ah, wa makaarim alakhlaaq akhlaaqdeteeda wan wanaagsan ayaa isaga laga doonaya wayanbaqii waxaa haboon an yatakhalaqa bialaaqati lwajhi yani weji furfuran oon cabuus ahayn oon xanaaqi hadiyo goor ayna ka muuqanin ma garanaysaa ee weji furfuran oo maaragtay faraxsan min gayri khuruujin ilaa xaddi lkhalaaca ma aha macnaheeda marka laleeyahay weji furfuran inuu maaragtay u baxo ilaa ilaa ilaa ilaa xaddi lkhalaaca halaacadii akhlaaq darada inuu bax ma ahay kaftan fara badan iyo waxaan ma garanaysaa aan meesha ku jirin oo akhlaaqda waxu dhimaya marka waa ariiq wasat ah cabuusna laga dooni maayo inuu maaragtay wejigiisu kaduudsan yahay oo hadiyo goor markaad ah, arday usoo balo xanaaqsan yahay lama rabo kadalika lama rabo inuu yani xaddhaaf noqdo oo ma garanaysaa qosol iyo waxaan loo baahnayn iyo ma garanaysa meesha qur-aan baa la aqrinayaa waxaa loo baahan baahanya marka inuu dhexdhex noqdo oo talaaqatlwajhi uu ku sifoobo ayaa laga doonayaa wakadalika an yatakhalaqa bilxilmi dulqaad wsabri sabr wtanazuhi can dayin can danii'i liktisaab tanazuh inuu ka dhowrsanaado oo iska dahiro ka fogaado can danii'i liktisaab yani waxyaalaha maaragtay xun ee la kasbanayo yani yani اktisaabka waxuu ujeedaa halkan taqriiba waxaala ma garanaysaa uu laga yaabo inuu inuu wax ku helo oo adduunye ah oo aan faa lahayn laakiin biطariiqa غeyr mashruuca yani wax alla wixii xun ma garanaysaa aan xalaal ahayn ama shubha ay ku jirto inuu ka fogaado ayaa laga doonaya tanaزu danii اlاktisaabi Mm. wamulaazamati lwarci inuu hadiyo goor uu laazimo warac iyo dhowrsanaan iyo walkhushuuc khushuuc ma garanaysaa inuu ilahay hadiyo goor khaashic uu yahay wsakiinati deganaasho walwaqaar iyadana waa lamid deganaashada ayaa inuu ku yani takhaluqo wtawaaduc kadalik inuu mutawaadic yahay oo uusan dadka iska kibrinaynin walkhuduuc waa nafs shay inuu hoos isu dhigay yuusan magaranaysaa eh, iskibrinaynin waxaa habboon inuu magaranaysaa ku takhalluqo oo ku sifoobo bijtinaabi daxiki yani qosol fara badan inuu ka fogaado qosol inuu ka fogaado walikhaari min almasxi kaftanka badan uu ka fogaado wa mulaasamati alwadaa'ifi sharciya wa mulaasamat alwadaa'ifi sharciya inuu laazimo wadaaifta sharciga wadaa'ifa sharciya waxa maaragtay sharciga uu ka dalbay oo iktimaal alfaraaid faraaidda in faradka inuu kamil yeelo kabacdina sunanka uu farabadsado yani khayr dhan inuu dadka ahaado kan yani ugu horeeya inuu noqdo wey ah, waxyaalaha maaragtay laga doonayo ee wadaaifka sharciga ka tanadufi inuu hadiya gooru nadiif noqdo biisaalati alawsaaq wasaqda inuu iska ma garanaysaa tandiifiyo iska nadiifiyo washucuur alatii warada sharcu biisaalatiha yani inu ma garanaysaa tandiifkaas oo uu ka mid yahay isagoo iska xira timaha sharco sharcigu uu la yimid in lama aragtay la xiro oo la isaaleeyo ka qasi shaaribi yani shanabka ama shaaribka ama shaarbaha oo la yareeyo ama la gaabiyo wa taqliimi alafhaari garka muusan odhanayna shaarbuhu yidhi sharbaha ama magaranaysa aada loo xaalufiyo oo waxay ka mid tahay waxyaalaha sharcigu uu faray ka qasi shaaribi wa taqliimi alafhaari yani cidiyaha uu iska jaro wa tashriixi lixyati hadduu gar leeyahay weyn ma garanaysaa inuusan garhkiisu kala dheereeraanin oo kala fool xumaanin had iyo goor ma garanaysaa shaley tasriix waay shaleynta waay tashriixi allixyati inuu had iyo goor garkiisa ma garanaysaa uu shalleeyo wa isaalati rawaix alkariha rawaaixda kariha insaanka had i gooraan ka maqnaanaynin sida acraaqoo kale iyo dhididkoo kale waxaas inuu inuu iska isaaleeyo walmalaabis almakruuha dharka sharcigu karhay ee aan wanaagsanayn marka dharkaas hadda waa fara yahayo yani dharkan hadda dadku badi ay badi ay isticmaalaan waxaa la doonaya macallim qur-aan inuu ka tanazuh yani surwaalada la isku dhajinaya iyo waxyaalahaasoo dhan baa soo gelay surwaalada la isku dhajinaya iyo magaranaysa jarka jirka muujinaya iyo yani malaabis almakruuhay soo galaysa malaabis makruuha si almuzacfaraan almuzacfar walwars wakada ay culimadii hore u sheegi jireen kuwana waa soo gelayaan ma dharka aan wanaagsan inuu ka fogaado ayaa la doonayaa walyaxdar kula alxadari haka digtoonaado haddii wax laga digtoonaanayo ha ka digtoonaado min alxasad xasad inuu dad kale uu xasdo nicmada ilaahay siiye uu ku xasdo oo inay ka zuusho uu yani tamaniyo wariya istustus dadka inuu ka fogaado walcujbi iyo isagu in naftirkiisa oo camalka uu la weynaado waxaan uu qabanayo waa fiicnahay hoosta iska yiraa taasina waa cujbi waxtiqaari hayrihiina inuu ka fogaado qayrkiis inuu xaqiro oo uu yaraysto wain kaana duunahu haba ka yaraade ha ka cilmi yaraadee oo haka inuusan xaqilin ee mumin kasta uu weyneeyo ayaa laga doonaya wayanbaqii waxaa laga rabaa oo u fiican oo u haboon an yastacmila alaxaadiida alwaaridata fi tasbiixi waltahliil inuu hadiya goor isticmaalo axaadiidta kusoo aroortay yani tasbiix subxaan allah tahliil laa ilaha illa allah wanaxwihima min aladkaari waddacwaat yani inuu mucalimku uusan khali ka noqonin can dikri illah oo qur-aan uun mujarada uun wadin ee dadka udhiginay isaguna uu ma garanaysaa oo naftiisa uu ku dadaalo fi ladkaar اlأkhra adkaarta kale inuu had goor sbeexay tahliilkay u badya wey waan yuraaqib allah inuu ilaahay muraaqabeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala ilaaliyo weeye aragtida ilaahay fii sirihi wacalaaniyatihi meesha uu ma garanaysaa kelid yahay iyo meesha dadka uu la joogo intaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu iska ilaaliyo wey uu ka baqo wayuxaafid calaa dalika inuu arrimahaasoo dhan uu ku dadaalo oo uu ilaaliyo ilaaliya waan yakuuna tacwiiluhu fi jamiici umuurihi cala allah wa an yakuuna tacwiiluhu yani inuu ahaado yani talasaarashadiisu iyo isku halayntiisu fi jamiici umuurihi cala allahi tacaala ilahay un jala jalaaluhu oo usan cid kale isku halaynin weeye bimacnaa akhlaaqda wanaagsan ee lasoo sheegay iyo kuwa xunxun ee laga fogaanayo inuusan naftiisa waxba uusan awoodisbedinayn ilahay un uu tala saarto ilaahayna ka dalbo had iyo goor inuu khayrka u waafajiyo faslun fi ixsaani اlmucallimi liaalib اlqur'an mucallimku inuu u ixsaan falo ardayga aalibulqur'aanka ee qur-aanka dalbaya wayanbagii lahu waxaa haboon an yarfuqa biman yaqra'u calayhi ninkan ardayga ah ee qur-aanka ka baranaya ee qur-aanka ku dul akrinaya u saxayo waxaa wanaagsan inuu bimacnaa u dhimriyo oo arintiisa uu sahlo uusan ku adadkaanin wayuraxiba bihi inuu soo dhaweeyo ahlan marxaban fad soo dhaweyo inuu ku yidhaha wayuxsina ilayhi inuu hagaajiyo wanaajiyo bixasbi xaalihimaa wayuxsina ilayhi yani inuu bimacnaa u hagaajiyo oo uu u ixsaan falo bixasbi xaalihima yani labadooda xaalkooda ixsaankiisu biqadri xaalihi wa lmutacalimi kadalik yani la fari maayo inuu inuu iska lifo waxaan asaguusan awoodin ama uusan ku talax tegin ardaygan kadalika oo wax uusan magarana istaahilin u gaarsiiyo walakin bixasbi xaalihima yani xaal xaal almucalim wa xaal alaalib inuu ixsaanka u la yimaado hadiya goor oo uu arrimaha uu qiyaaso faqad rawaynaa can abi haaruun alcabdiyi qaala waxaan ka rawaynay buu yii qaala inuu yidhi kunaa nati abaa saciidin alkhudriy radi allahu canhu baan ugu ima jiray marka abi haruun alcabdiyi waa taabici marka lana saxaabi abu saciidin alkhudri buu la kulmay fayaquulu markaan u nimaadno wuxuu nooran jiray buu yidhi marxaban biwasiyati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam marxaban soo dhowaada ahlan wasahlan wasiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wasiyadii nabiga dardaarankii nabiga uu soo dhowaaday dadka nabigu noo dardaarmay ina nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigu qaala wuxuuna yidhi ama uu yidhi ina annaasa lakum tabacun waina rijaala ya'tuunakum min aqdaari اlardi yatafaqahuuna fi اddiin faida atowkum fastawsuu bihim khayran rawahu tirmidi wabnu maaja wagayruhuma asxaabta nebiga wuxuu ugu bishaareeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam inay ru-uus noqon doonaan iyagu in dadkoo dhan iyagu u baahnaan doonaan ayuu nebigu ugu bishaareeyey berigaa masaakiin ba ahayn cidna dankama gelayn waxbana lagu falimayn laakiin wuxuu ohanaya wuxuu ku odhan jiray tabac baa dadku idin noqon doonaa idinkaa laydinsoo raaci doonaa idinkaa laydinsoo doona doonaa oo dadku waa idin wana rijaalan rag baa yaatuunakum min aqtaari lardi dhulka aqtaartiisa fogfog iyo qaaradaha idinka iman doona yatafaqahuuna fi ddiin iyagoo diinta inay bartaan doonaya faida atowkum kuwa hadday idin yimaadaan fastawsuu bihim khayran khayr u dardaarma oo khayr u fala weeye oo ixsaan fala rwaه التrmdي وبن mاجة وغyrهma وrawayna نaxوه في msند الdاrmي عن أbي الdرداء رضي الlه عnه isagoo kalena waxaanu ka rawaynay buu yii fi msند الdاrmي عن أbي الdرداء رضي الlه عnه marka yani akhlaaqdaasaa wanaagsan buu leeyahay inuu macallimku uu ku dhaqmo oo isku dayo inuu hadiya goor oo uu sidaa noqdo oo uu qadariyo ninkan maahu maahu muxuu yahay waa aalibun lilqur'an qur-aanku doonaya qur-aankuna waa kalaam ullah ah, fa ah, nisbadaas awgeed inuu qadariyo oo weyneeyo oo uu jeclaysiiyo daalibulqur-aanka qur-aanka u jeclaysiiyo ayaa laga doonaya ah, oo weliba sakhaa iyo sida uu sheegaya waxaan garanaya beriga oo beriga sheekha raxmatullah caleyhi waaban iska yaraa berigaas anugu niman marka u iman jiray oo qira'aadka u akhri jiray shaadibiga marka dadku aada umaysan aqoonin ama wadanka aada loogama aqoonin fanigan oo ku saabsan tajwiidka markaas waxbaa dadku ay iman jireen laakiin qiraaadka aada looma aqoonin marka waxaan xusuustaa nimankaas in sheekh xuseen la yidhaha baa shee xuseen jiis baa la yidhaha oo hadda beryo dhaweyd uu soo gaaray hadda beryahan kama wahay dhowr sane laakiin waa soo dhawaaday zaman dheerka jabxama ayaa ayaan ka garanaya marka markay aad buu usoo dhaweyn jiray oo waxaad moodaa isaguba inuu yani isagu inuu aalib yahay manaa isagu inuu wax dalbaya markay dhowr cusho joogaanba xogay lacag uu siinaya u leeyahay gaariga kusoo raaca kitaabka hagoynina idinkaa insha allahu tacaala noqon doona oo ma garanaysaa dadka waxbara wahaakada ku dadaala markay wax joogaanba xogay anigoo iska yar iska baraysan jirin ma gaarin heer aan kula socdo darsigooda laakiin waxyaalahaasaan mulaaxadayn jirin mulaaxadayn jirin dhowr cusub markuu joogaba xooga yaroo maalkan masarka ma taqaanaa facility ah. Ah, ayaa xooga shilimaan ugu guntanaan jirtay marka intu soo bixiyo uu kala furo <laughs> shilin shilin shilinkana wax fiican buhaa dhowr cushuu soconaya <laughs> ah, waan xusuustaa marka waxaa weeye aada buu dhinacaas uga dadaali jiray si ay ma garanaysa waxaan u malaynayaa yani yani aimadu hadalka ay mucallim qur-aan oo ah mudaris taasuu ma aragtay uu la socdayo in ma garanaysa sidaas loo soo dhaweeyo dadka qur-aanka baranaya ahlu qur-aan allah naga dhiga insha allahu taala ma dhamaades wabaa dhiman ayib idinka la socodsiiy waqtiga faslu fi nusxi lmucallimi liaalib اlqur'ani wa ikraamihi taasi waa ixsaan almucallim liaalib اlqur'an kana waa nusxe lilmucalim waa nafs shay bay soo gelaysaa inuu yani u naseexeeyo mucalimku inuu u naseexeeyo aalib alqur'an wa ikraamahu iyo ikraamkiisi iyo soo dhaweyntiisi wayanbagii waxaa haboon an yabdula lahum nasixa tulaab alcilmi tulaab alqur'an mucalimku inuu nasiixada u fidiyo oo u naseexeeyo faina rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi addiin nasiixa diinku diintu waa nasiixa nasiixaduna waa iraadat lkhayri lilmansuuxi lahu kan aad u nasiixaynayso inaad khayr dhan u rajaynaysa wey khayr dhan inaad u rajaynayso wey marka yaa khayrka loo rajaynaya ama yaa loo nasiixaynaya lilah walikitaabihi walirasuulihi waliamati lmuslimiina wa caamatihim alxadiid akhrajahu imaam muslim dabcan ilahay see loogu nasiixaynaya annusxu lilahi casa wajal waa in awaamirtiisa la fuliyo oo ma garanaysa nawaahidiisana laga fogaado marka khayrka nasiixada ka imaana aday kuusoo noqonaysa ilahay cidna waxba tari mayso kitaabka ilaahayna waa inaad kitaabka ilahay u naseexayso oo bimacnaa aada icdaamayso ood weynayso oo aad rumayso oo aad wacdigiisa iyo waciidkiisa qalbigaaga u dheho umuurahaasoo dhan baa soo gelay rasuulka ilaahayna bilitibaac calayhi salaatu wasalaam jacayl iyo itibaac a'imat almuslimiin muslimiinta a'imadooda iyo wacaamatihim kulli inaad wada naseexayso ayaa nabigu caleyhi isalaatu wasalaam wa min alnasiixati lilahi walikitaabihi ilaahay iyo kitaabkiisa oo loo naseexeeyo waxaa ka mida buu yidhi ikraamu qaari'ihi wa aalibihi qaari'a qur-aanka aqrinaya ee baranaya kan aqrinaya iyo kan baranaya in la ikraamo la weyneeyo la ijlaaliyo wa irshaaduhu ilaa maslaxatihi maslaxadiisa loo tilmaamo lagu hanuuniyo wاrifqu bihi loo dhibiriyo wamushaacadatuhu lagu kaalmeeyo calaa alabihi alabka iyo khayrkaas isaga kasoo fulay uu doonayo in lagu kaalmeeyo bimaa amkana wixii suurtagala wataalufu wataalufu qalbi aalibi in qalbigiisa la dumo lasoo dumo oon la tanfirinin oon la eryin ee qalbigiisa lasoo dumo ayaa nasixada ka mida wa an yakuuna mucalimku inuu noqdo samxan bitacliimihi fii rifqin mutalaطifan bihi wamuxaridan lahu cala taxalum waan yakuuna samxan mid samxi ahoo yani bimacnaa furfuran aho oo yani sakhi ahoo wanaagsan oo akhlaaqdiisu ay dhibrin iyo dhib ay ku jirto ayaa laga doonaya fii tacliimihi dagaal iyo dhib iyo aysan ahayn rifqa inuu wax ku baro mutalatifan bihi isaga oo ma garanaysaa ninkan aalib alqur-aanka u dhimrinaya oo xusaanaya oo aan ku adkaynaynin wa muxaridan lahu maca dalika ku taxriidinaya ku boorinaya calaa tacalum maaha waa imanaya qur-aan akhris ka tag maaha intaasoo dhan waa inuu mucalimku la yimaado ardayga qur-aanka u jeclaysiiyo oo macnaa akhlaaqihii ku jeclaysiiyo taxriidna u ku jeclaysiiyo had iyo goor fadaa'il alqur-aan uga sheekeeyo wanaag uga sheekeeyo uu had iyo goor yacni ku dadaalo inuu hormaro ayaa laga doonaya wayanbagii lahu an yudakirahu fadiilata dalika inuu had iyo goor xusuusiyo fadliga iyo wanaagga uu ka helayo liyakuuna sababan fi nashaatihi si uu sabab ugu noqdo inuu nashaadkiisa u ziyaadiyo wa ziyaadatan fii rabatihi rabadiisa uu ziyaadiyo nashaad iyo raqba inay ku ziyaado wayuzahidahu fi dunya adduunyada inuu ka zaahidsiiyo oo bimacnaa hadiyo goor kadalika uga sheekeeyo aakhariya wanaageeda iyo adduunyadii xumaateeda wayasrifahu can alrukuuni ilayha ayaa wanaagsan inuu had iyo goor uu ka leexiyo oo ardayga qur-aanka ka baranaya uu ka leexiyo adduunyada inuu maaragtay u iisho arukuuni ilayha inuu u iisho jeclaado waliqtiraari biha oo ku kadsoomo sida dadka badidiisa ay noqdeen inuu arrintaa uu ka ilaaliyo wayudakirahu u xusuusiyo ana alishtiqaala bilqur'aani qur-aanka oo lagu shuqloobo waqti laga dhigto wasaa'ir alculuumi alsharciya iyo culumta kale oo dhan ee sharciga ah huwa ariiqat lxaasimiin wacibaad illahi alcaarifiin dadka go-aanka leh ariiqat lxaasimiin go-aanka dhabta a leh cibaad illahi alcaarifiin caarifiinta ahe addoommada ilaahay macrifada ku leh lilahi walilaakhira dariiqooda inuu yahay wa ana dalika arrintaasina rutbat lnbiyaai salawaat ullahi wasalaamu calayhim martabadii nebiyada inay arrintaas ay tahay salawaat ullahi wasalaamuh calayhim ajmaciin wayanbagii waxaa wanaagsan an yaxnuwa cala aalibi inuu unaxariisto yactifa caleyh bimacnaa inuu unaxariisto ah, wayactani bimasaalixihi masaalixdiisa inuu magaranaysaa bimacnaa uu dareensanaado uu ku dadaalo wey kaictinaa'ihi bimasaalixi nafsihi wa waladihi sida naftiisa maslaxadeeda iyo awlaadiisa masaalixdooda uu ugu dadaalayo inuu aalib alqur-aanna uu sidaas kale masaalixdiisa ugu dadaalo wayujriya almutacalima majraa waladihi fi shafaqati calayhi kan mutacalimka ee ardayga ah inuu dureeriyo ama uu ka dhigo meesha awlaadiisoo kale waladkiisoo kale inuu sidiisoo kale uga dhigo sidii waladkiisa wiilkiisa ama ilmihiisa uga naxayo oo maslaxa ula jecelyahay khayr ula jecelyahay inuu sidaasoo kale uu ku noqdo ayaa la doonaya walihtimaami bimasaalixihi masaalixdiisa adduunyada tan aakharaba inuu ihtimaam u yeesho oo warsado oo xaaladihiisa uu socda ayaa la doonaya wasabri calaa jafaa'ihi wa suu aadabihi xogay jafaa haddii maaragtay ardayga xogay jafwa ama ma garanaysaa uu maqaamka sheekhiisa u garan waayo inuu u sabro usan ku xanaaqan ama maalan uu salaanta kale soo daha ama u iman waayo ama intuu iska iloobo ama ma garanay umuurahaasoo dhan inuu u sabro ayaa la doonaya suu hadduu ka yimaado xogay adab xumo ah hadday ardayga ay ka timaado inuu kadalika u sabra la doonaya wayacdirahu inuu u cudurdaaro lanna waa nin wax baranaya fii qilati adabihi fi bacdi alaxyaan xogay qilatan adab adab yar adab la-aan hadday meeshay ay dhacdo xogay adabta uu yar farxumeeyo ama hadal ka soo baxo ama su-aalan loo baahnayn ama kada inuusan xanaaqin uu u dulqaataa laga doonaya fa ina alinsaana insaanku mucaradun linaqaais insaan wuxuu yahay waa naqs hadiyo goor ah, naqaais buu hadiyo goor halis uu yahay inuu hadiyo goor ma garanaysaa ah, naqaa'istiisa iska badan kaamil maha weeye insaanku laa siyamaa waaba yani haba kasii xag jira idaa kaana sagiira sin mid da-yar haddii uu yah dhalinyaro yahay waxaasoo dhan waa laga yaabaa inuu ku dhaco marka la dooni maayo mucalimku iyo sheikha mudariska inuu magaranaysaa ay la weynaato oo ma surtooba hadduu ardau khata ku dhaco ama qalad ku dhaco inuu magaranaysaa lama doonayo waxaa la rabaa inuu dhibreyo wayanbagii an yuxiba lahu maa yuxibu linafsihi min alkhayr waxa uu nafsiisa u jecelyaha o khayra ayaa wanaagsan inuu ardaygana ula jeclaado wayakraha lahu maa yakrahu linafsihi min anaqsi mutlaqan caam ahaanba waxa naftiisa uu la kahanayo aan wanaag ahaynna inuu la kahdo oo u naco uusan yani ah, ayaa la doonaya fqad habta fi صaxiixayni waxaa ku sugnaaday صaxiixeynka صaxiix اlbuhari wamuslim can rasuuli اlahi sal اllah alيه waslam anahu qaala inuu yihi laa yuminu axadukum xata yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsihi axadkiin iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa uu naftiisa wuxuu walaalkii jecel yahay wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii uu la jeclaado oo wanaaga waxaa u qadaran wayakrah lahu maa yakrahu calaa nafsi nafsi wuxuu naftiisa u kahanaya inuu walaalkii ula kaha wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala akramu اnnaasi calaya jaliisii aladi yatakhata annaasa xataa yajlisa ilaya low istaطactu anlaa yaqaca adubaabu cala wajhihi lafacaltu fii riwaayati ina dubaaba la yaqacu calayhi fayudiinii allahu akbar waa un sifaat un asxaabta un laga helahay ah, ibn cabaas radi allahu canhu wuxuu yihi dadka waxaa agtayda u karaamo badan oo nagu jeclahay oo nagu weyneynaya ugu taqdiirinaya kan wejaliisii kan ila fadhiista oo ardaygayga wax iga baranay alladii yatakhaa annaas dadka o dhan kasoo gudbaya oo yani kasoo leexanaya xataa yajlisa ilay ilaa u yimaado dad oo dhan ka tegay inuu aniga i yimaado oo wax iga barto kaasaan dadka ugu jeclahay oo nagu karaameyn badanahay low istaactu haddaan awoodo anlaa yaqaca dhubaabu calaa wajhihi la inaan daqsiba wajigiisa ku dhicin oon daqsibo su ag marin haddaan heli karo waan yeeli lahaa wey bimacnaa wax kale iska dhaafe daqsina wajigiisa uma ogoli wa fii riwaayatin wuxuu yihi ina dubaaba laa yaqacu calayhi fa isagoo hor fadhiya markii daqsiga wajigiisa uu ku dhaco ama daqsi yimaado wajigiisa waan ka hadaa waan waan nacbahaysaas ma jecel waxaan jeclaan lahaa inaan daqsi agsida soo marin iska dhaaf wax kale waa umdee qalbiga asxaabtii nebiga unbaa laga heli karaa taas wayanbaqii anlaa yatacadama cala lmutacalimiin yanbaqii waxaa wanaagsan ninkan mucalimka ah anlaa yatacadama cala lmutacalimiin inuusan iska weyneynin oon wax weyn isla noqonin una iska waweynin dadka wax baranaya ee ardada wax ka baranaysa ah, bal yaniilu lahum inuu u jilicsanaado wayatawaadacu macahum uu tawaaduco macooda faqad jaءa fi الtawaaduci liaaxaadi الnaasi ashyaء kahiiraة macruufa faqad jaءa waxaa yimid oo min alaxaadiidi weeye walahbaari fi ltawaaduc liaxaadi nnaasi dadka intiisa kale axaadi nnaasi dadka afraada kale ashyaau kaiira oo macruufa oo kutubta axaadiista ay tusinayaan fa kayfa bi haulaa haddii dadka oo dhan ha loo tawaaduca layidhi dadkii caamatu nnaas ahaa suuqa iska joogay haloo tawaaducaya laskibrinin haddii layidhi fa kayfa bi haulaai kuwan mansiladooda say noqonaysaa marka aladiina hum bimansilati awlaadihi awlaadiisoo kale ah awlaadiisoo kale noqda say marka iyaga waa inay maqaam intaa kasii badnaa ay ahaadaan wey maca maa hum calayhi min alishtiqaali bilqur'aan iyagoo ma garanaysaa maca maa hum lala qabo calayhi min alishtiqaali bilqur'aan qur-aanka ku mashquulsan yihiin maca maa lahum calayhi min xaqi suxbati wa taradudihim ilay inuu intaba ku ixtiraamo ku weyneeyo qur-aankay ku mashquulsan yahin qur-aanka qof ku mashquulsan oo qur-aankay baranaya min ajli qur'aani inuu ku weyneeyo ku tacdiimo kadalika suxbada ay leeyasheen xaqu suxba maca maa hum lahum calayhi min xaqi suxba wa taradudihim saaxiibnimada ay ka yeesheen iyo maanta koomaa la fariiska lafa xaq bay ku leeyihiin xaqaasi marka waa inuu ikraamka isu bedela iyo tawaaduc iyo wanaag waqad jaa can nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigu inuu yii baa ka yimid waqad jaa waxaa kasoo arooray waay ka yimid can nabiyi sala alla alayh wasalam inuu yihi liinuu liman tucallimuun waliman tatacallamuuna minhu liinuu u jilicsanaada liman tucallimuun kaad wax baraysaan waliman tatacallamuuna minhu kaad wax ka baranaysaan intaba u jilicsanaada u tawaaduca akhrajahu alkhaiibu lbaqdaadiyu fi lfaqihi walmutafaqih walmutafaqihi walaajuriyu fi akhlaaqi xamalat alqur'an وعن أبي أيوب السخستاني رحمه الله ينبغي للعالم وحاابون أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل عرى إنه مدح إسك صاروا تواضعا لله عز وجل إلهي درتيس أول يعني ربما والله أعلم المقصود وجدده وحواي إنه أدعو oo uu yani uusan iskibrinin oo ma garanaysaa uusan isweyneynine ay gaadho heer uu yani uba ekaado nin ciid carada madaxa iska saaraya oo aan iskibrinaynin saa un baan u malaynaya wallahu aclam inuu ujeedo allahu tabaaraka wa aclaa wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruk wanatuubu ilayka wsala allahu cala nabiy sayidina muxamedi wala ali الله يرزقنا ذلك إن شاء الله الله يرزقنا العمل بما نقول وسaan idiin sheegay darsi la isu akrinayo m waa kitaabaan faaidaysanayna wey kulliga xaraf kasta oo layidhi waa wada baahana ilaahay maaragta hanaga dhigo kuwa ku camal fala oo ahlulqur'aan naga dhiga mutacalimiina wa mucalimiin dhammaantood ilahay naga dhigo maaragtay kuwa ku camal fala allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina ربنا اغفر لنا والدينا والمسلمين وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه